bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعiin ama bعdu qala الmuأlif raximah اllahu taعaalى الnowc الثamin nooca sideedaad waxaan soo haynay kitaabkii اkhtisaaru culuum الxadiiث lilxaafid ibni kahiir raximah اllahu taعaalى nooca sideedaad almaqطuucu waa maqطuuca wa huwa almawquufu waa midka lagu joojiyey oo lagu waqfiyey cala taabiciina taabiciinta lagu waqfiyey qowlan aw ficlan isagoo markaa qowl ah ama ficil ah ayb wa huwa ayru lmunqaici wa maqduucu hayru lmunqaici munqaica hayrkiis waayo waa ka duwan yahay marka ugu horeysa maqduuca mabaaxiftiisa wuxuu ku saabsan horta min mabaaxif ilmatni maqduuc haddii aada maqasho waxay tahay waa hadalkii taabiciga ama hadalkii yani ficilkii taabiciga laga sheekeeyo oo sanadku maalan siduu usoo socdo oo la yidhaahdo maalan qutayba can maalikin can naaficin qaala naafic wuxuu yidhi kada wakada marka waa taabiciga warkiisa taabiciga warkiisu waa maqduuc ficilka taabiciga sidoo kale waa haddii la sheego oo la yidhaahdo maalan facala naaficun kada ama facala saalimun kada iyo ayb taabiciga qowlkiisa ama ficilkiisa mar haddii qowlka iyo ficilka taabiciga lagu joojiyo oo aan laga kor yeelin taabiciga oo taabiciga warkiisa iyo maa udiifa ila taabiciyi dii lasoo gaabiyo tacriifkiis waxaa weeyaan maqduuc maa udiifa ila taabiciyi waxa taabiciga loo idaafeeyo min qowlin aw ficlin qowl iyo ficilna ah wixii taabiciga loo idaafeeyo qowl iyo ficil ah ayb markaa kadiba wuxuu ku yidhi wahuwa hayru munqaic eraygan maqduuc iyo munqaic waa kala duwan yihiin maqduucna waa min mubaaxati اlmatni huwa ma udiifa ila taabiciyi munqaicuna waa min mabaaxidi sanad sanadka mabaaxidtiisuu ka mid yahay waa in sanadku uu ka dhaco mid ama labo oo kale meel ah ayb an yasquda fii anaaءi sanadi raawin sanadka dhexdiisu in raawi uu ka dhaco ayaa munqaic la dhahaa maqduucna warka taabiciga laba soo kala maahan marka wahuwa غayru اlmunqaici maqduucu waa munqaطici غayrkiis isku mid maa maqduuci munqaicu luqada yani waxaa soo degdegayso waxa dhan wax go-an wax go-an qofku wuxuu isdhihi karaa isku mid waayo laakiin isku mid maaha isdhilax ahaan maqduucna waa maa udiifa ila taabiciyi munqaطicna waa haddii sanadku raawi ou ka maqan yahay uu ka dhaco waqad waqaca waxaa dhacay fii cibaarati shaaficiyi shaafici cibaaradiisa dhexdeeda waabaraaniyi iyo abaraani cibaaradiisa dhexdeeda waxaa ku dhacay ilaaqu lmaqduuci maqduuc oo la ilaaqo cala lmunqaici lagu ilaaqo ayb cala lmunqaici lisnaadi isnaadkiisu kan uu go-an yahay lagu ilaaqo gayri lmawsuuli midka mawsuulka keyrkiisa ayb munqaica oo ayri lmawsuuli mawsuul ayrkiis wuxuu leeyahay marka tacriifku waa saas maqduuc iyo munqadic saasay kala yihiin laakiin cibaarada shaafici baa waxaa lagu arkay kitaabul-umka iyo isagoo marka maqduuc isticmaalayo munqadic la ujeedo oo wuxuu leeyahay xadiidu lmaqduuc wuxuuna ka wadaa marka sanadka ayaa inqidaac ku jiraa ayb cibaaratu shaafici baa marka saas lagu arkay iyo dabaraani ayb kirmaanigan bukhaariga sharxayna sidoo kale waa mararka qaar wuu yeelaa saas ayb isilaaxa caamkoo ku baray mararka qaar isilaaxaad culammada qaar leeyihiin buu daba raaciyey oo kalaamka imaamu shaafici waxaa la arkay isagoo maqbuuc isticmaalaayo una jeedo almunqatic midka uu sanadkiisu raawiga ka maqan yahay ayb dabaraanina sidoo kale isaguna marka haddaad shaafici aragto oo maqduuc isticmaalaayo oo inqiaaca u isticmaalayo haddaad aragto ogow sidaas weyaan munqaic buu ujeedaa ee eh, ha u qaadanin maqduuca kii maa udiifa ila taabiciyi waqad takalama marka maqduuc maxaa loo barana maa faa'idat eh, in maqduuca gaar loo sheego oo maxaa isaga faa'iidadiisu ay tahay xaggeesa laga helaa aahaarta taabiciinta waxaa laga helaa kitaabadii mawquufaadka laga helayay oo awsadka ibnulmundir oo kale iyo ibnu jariir tabari iyo tafsiirkiisa iyo musanaf cabdirazaaq iyo almusanaf libni abi shayba iyo kutubtaas ayaa waxaa laga helaa aahaarta taabiciinta iyagaa marka sanadkasay u wadaan taabicigii warkiisay keenayeen qaala shacbiyu kada qaala zuhriyu kada qaala ibnu lmusayab kada qaala abu salamata kada sanad meeshaa ku dhammaanay ayb maxaa laga faa'iidaa marka waxaa laga faa'iidayaa in la ogaado masaa-ishii taabiciintu isku waafaqeen iyo kay isku khilaafeen ayb marka aqwaashooda la helo waxaa la ogaanayaa meeshii ay ku ijmaaceen iyo meeshii ay ku khilaaf ay isku khilaafeen taasina marka waa faa'iido taana waa faa'iido lianna qofka muftiga ah ama qofka mudariska ah waxaa laga rabaa inuu ogaado ou ilmaam u yeesho mawaadin اlijmaac iyo mawaadin اlkhilaaf si haddow mas'ale lagu ijmaacay isaga uunan khilaaf uga keenin mas'ale laysku khilaafayna waa inuunan ka dhex bixin khilaafkaas oo qowl jadiida uunan la imaanin leanna aduu qowl jadiida la imaado ijmaac buu khilaafay isaga xataa ayb ayb faa'iidada marka ku jirta sidaas waayo iyo in la ogaado tafsiirka taabiciinta waqad takallama shaykhu abuu camrin marka ardayda waxaa laga rabaa inuu marka ilmahan u yeesho marar badan waxaad maqlaysaa wadaaba mas'ala laga hadlaya markaasaa laleeyahay wadaaba fulaan wa fulaan wa fulaan ilaa kada wa kada hebel iyo hebel hebel saas iyo saasay ku tageen hebel inuu saas ku tegay in la xaqiijiyaa la rabaa xaggeen laga xaqiijinaana kutubtaan hadda aan sheegna ama awsadka ibnulmundir ama musanafka cabdirazaaq musanaf ibn abi shayba kutubtaas yaa laga feerina iyadaa marka wuxuu ku keenayaa bisanad ayb haddii sanadku marka uu cilaysan yahay haddaanu cilaysnaynaya meelhaasaa laga ogaan karaa ayb waqad marka baxdiga qofka ardayga markuu sameynaayo uu rabo inuu ogaado aqwaasha saxaabada iyo aqwaasha taabiciinta kutubta uu aadaayo kutubtaas waay waqad takallama shaykhu abuu camrin haahunaa abuu camr bnu salaax meeshan wuxuu uga hadlay calaa qowli saxaabiyi saxaabiga qowlkiisa ah kunnaa nafcalu ow naquulu kada markuu soo dhammeeyey maqduucii ayuu abuu camr ibnu salaax meeshan wuxuu uga hadlay saxaabigu haddii uu yidhaahdo kunnaa nafcalu ow amase naquulu kada ayaan dhihi jirnay maxaa laga dhigaya in lam yudifhu haddii uunan u idaafaynin saxaabigu ilaa zamaani الnabiy sal ا l slam waqtigii nebiga faqaala abu bakrin اlbarqaaniyu abu bakr albarqaani waxa uu yidhi can shaykhihi abi bakrin اlismaaciiliy ou ka sheegay inahu min qabiili اlmawquuf mawquufka noociisa way waxakama alxaakimu الnaysaabuuriyu xaakimna wuxuu xukumay birafcihi marfuuc inuu yahay liannahu yadullu wuxuu tusayaa cala taqriiri taqriir buu tusayaa warajaxahu ibnu salaax ibnu salaaxna kaasu rajaxay marka haadihi mas'ala waata masaladani waxay tahay nin saxaabi ah baa wuxuu yidhi kunnaa nafcalu kada kunnaa naquulu kada waxaasaan dhihi jirnay waxaasaan samay jirnay wakhtigii rasuulkana uma idaafaynin ogow ma udan dhihin sidaasaan samay jirnay wakhtigii rasuulka kunaa nafcalu kada fii cahdi rasuulillaahi ma dhihin waa iska idlaaqay kunaa nafcalu waxaan yeeli jirnay bis buu yidhi ma waxaa laga dhigayaa mawquuf oo waa war saxaabi miyaa la dhahayaa ma udiifa ila saxaabiyi miyaa laga dhigaa mase waxaa laga dhigayaa marfuuc oo wax nebiga loo kor yeelay oo kale wa abubakr alismaaciili waxaa laga wariyey inuu yidhi waa mawquuf marba haddaan fii cahdi rasuulilaahi la dhihin waa mawquuf buu yidhi ismaaciili xaakimna waxa uu yidhi maya ee waa marfuuc marfuuc markaan leenahay maxaan ujeednaana nebiga loo kor yeelay oo kaleba qaala rasuululah waxma dhaanto saasay udhigantaa way macluum ibnu salaxna marka wuxuu rajaxay midaas dambe ayb yacni haddii lagu daa yani haddaan loo idaafaynin fii cahdi rasuulillaahi ismaaciil ismaaciilasa waa diiday mawquuf waayuu yidhi marfuucnimada waa diiday xaakimna waxa uu yidhi iyadoon loo idaafaynin bay marfuuc tahay leanna taqriir bay ku tusay arrinkaas marka madabka xaakim waxaa loo deliishaday abu saciidin alkhudri iyo jaabir markii ay yidhaahdeen kunnaa naczilu waalqur'aanu yanzil casli ayaan samayn jirnay oo haweenka markaan u tagno bannaanka ayaan shahwada ku daadin jirnay wاlqur'aanu yanzil iyadoo qur aanku uu soo dega yani waktigii waxaygu wاlqur'aanu yanzil hadduu ahaan lahaa wax la reebaayana lanahaana canhu اlqur'aan qur'aanka ayaa naga celin lahaa oo noo diidi laha naga reebi lahaa ayb marka hadda fii cahdi rasuulillahi ma aynan dhihin kunaa nafcal ay madaahib kalena waa ku jirtaa oo labadaan hadda aan ahayn ayb oo madaahibtaas waxaa ka mid a madhabkan xaakim ou sheegayo waxaa qabo inta aanan ka bixin ashaykhaan alimaam اlbukhaari iyo imaam muslim labadoodu waxay qabaan kunaa nafcalu hadduu saxaabiga dhaho marfuuc waay lanna nebigu inuu arkaayaa lagu xambaaraan ayb madaahib kalaa jirto oo madhab dhahayo ayb ayb waa yani laga laba waa mawquuf muطlaqan waa marfuuc muطlaqan ah yaan sheegnay madhabta kale waay waa tafriiq ayb oo waxay leedahay ficilkaa waxa uu warinaayo waxa uu sheegayaa la fiirina kunaa nafcalu kada waxaasan samayn jirna wax sida badan qarsoon miya mase wax sida badan muuqdo waay hadday wax iska muuqdo ay yihiin oo daahira sida badan waa marfuuc haddii wax sida badan aan muuqanaynin ay yihiinna waa mawquuf madhab saas u dhahaya oo tafriiqaas u keenaya ayb laakiin taas waxaa lagu jawaabaya xataa hadday qarsoon tahay alla arkaayo soo maa haddii qalad ay tahay waxibaa soo degaaya marka saxaabaduna say u fahmeen abu saciid iyo jaabir saas kunaa naczilu wاlqur'aanu yanzil walow kaana shaya yunhaa canhu lanahaana canhu اlqur'aan shay la reeba haddii uu yahay qur-aanka ayaa naga reebi lahaa oo naga celin lahaa yani shaygan hadduu muuqdana waaba muuqdaa haddii uunan muuqanin ou qarsoon yahayna nebiga waa uu loo sheegi lahaa haddii uu qaldan yahay marka tafriiqu waxayma soo kordhinaya tafriiq kale ayaa jiro iyadana masalada ku jiro saxaabiga markuu dhahayo kunaa nafcalu meesha uu ku keenayaa la fiirinaya haddii asagu fii maqaami اlixtijaaj haddii uu u yidhi sidaas mas'ale asagu uu qabo ayuu xujo uga dhigay marfuucu haddii uunan xujo uga dhiginna waa mawquuf adu tafaasiishaas waxaa ka xoog badan saxaabigu hadduu iطlaaqo kunaa nafcalu uu yidhaahdo fii xukmi rafci baa la siinaya qaala ibnu salaax waxa uu yidhi min hada alqabiili noocan waxaa ka mida qowlu صaxaabiyi saxaabiga qowlkiisa uu dhahayo kunnaa laa naraa ba'san bikadaa waxaanu ahayn inaanan dhib u arkaynin waxaaye waxaa kunnaa laa naraa ba'san dhib uma arkaynin bikadaa waxaa ow amase kaanuu yafcaluuna waxay samay jireen tii hore samay jirnay nin saxaabiga hadda ah wuxuu leeyahay waxay samay jireen kaanuu yafcaluuna aw yaquuluuna aw yuqaalu kada fii cahdi rasuuli lah sal slam waqtigii rasuulka waxaa la dhihi jiray ayuu yidhi inahu min qabiili marfuuc waxaasoo dhan waa marfuuc iyaguna wa qowlu waxaa la mida ah yani ayb wa qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisa umirnaa bikada waxaa nala faray waxaas ow nuhiinaa can kada waxaasaa nalaga reebay marfuucun musnadun waa marfuuc musnad ah cinda asxaabi اlxadiidi culamaa اlxadiid agtooda wa huwa qowlu akari ahli اlcilmi ahlucilmiga badankood qowlkoodana waayo kaasi wa khaalafa fii dalika waxaa khilaafay kaagaasi fariiqun koox minhum waxaa ka mid ah abu bakrin اlismaaciiliyu ayaa ka mid ah saaxibu اlmustakhraj calى saxiix اlbukhaari wakada alkalaamu ayaa la mida hadalka calaa qowlihi min asunati kada ayaa la mida ah. waqowli anas umira bilaalu bilaal waxaa la amray an yashfaca aladaan aadaanku inuu labalabeeyo wayutira aliqaamata iqaamadana halhal uu ka dhigo alfaadaanoo dhan waa fii xukmi rafci yay leeyihiin hadduu dhaho min asunati kada umirnaa waxaa nala amray nuhiinaa can kada ayaa nalaga reebay leanna waagaas waxa wax amraayey iyo waxa wax reebaayey nebiga unba waa salawaatullahi wasalaamu calayh min aلsunati markuu saxaabigu yidhaahdeen aلsuna sunadii nebigu ka wada salى اllahu عalayhi wasalam ayb marka mararka qaar waxaad arkaya marka umira bilaalun an yashfaca aladaan oo yuutira aliqaama yaa amray ma la dhahayo rasuulku unbaa amray leanna xilligaas diin ahaan amarka nebiga unbaa u haystay ayb soo ma garanin amarka tashriica nebigaa lahaa ayb umira bilaalun marka nebiga amray iyadoo la dhahay waa marfuuc marka ayb waxaa lamida ah, eh, xadiidkii ibnu cumar oo uu yidhi waxusibat lii tatliiqa markuu naagtiisa furay iyadoo xayd qabto ayuu wuxuu yidhi waxaa la ii xisaabay hal dalqad hal dalqad ayaa la ii xisaabay qofka u xisaabay ma sheegin tanoo kale waa umira bilaalun an yashfaca aladaan waxaa la amray waxaa laga reebay wa isla mid ah. waa la ii xisaabay nebigaa u xisaabay sala allahu calayhi wasalam marka dalqadda marka xaayidka naagta iyadoo qabta la furaa waa dhacaysaa ayb khilaafa libni taymiya ibn اlqayim iyadoo ibnu taymiya ibn lqayim la khilaafayo yakuma dhacaysay qabaan waxusibat baanna ibnulqayim waa ku doodaayo wuxuu yidhi yaa u xisaabay dhahan yaa adadii la yidhaa umuura bilaalin yaa amraha dii la dhaho waxba kama duwan lanna qaadi iyo mufti iyo imaamba iyo nebi dadka kulli rasuulka u ahaa waqtigaas cid kale inay dhalqad tiriso nebiga oo joogana ma dhacaynin ayb axaadiidka qaarna wayba caddaysay marka meelahaas mararka qaar iyadoo lagu doodayaad arkaysaa asalkeeda waa tanaa marka ayb waxaa la mida inuu yidhaahdo qofkii waxaa sameeya faqad casaa abalqaasim ayb waman lam yujib dacwata faqad casaa abalqaasim man saama alyowma aladii yushaku fiihi faqad casaa abalqaasim cumaar bnu yaasir saasuu uu yidhi ninkii soomo maalinta lagu shakisan yahay nebi moxamed u caasiye sal l slam meeshaa marka yani maxay tusay marka waa waa marfuuc waxay u dhigan tahay iyadoo la yidhi nebi moxamed waa reebay yowmu shaki in la soomo iyo taas waxba koo kalama dhigona qaala waxa uu yidhi wamaa qiila wixii la yidhi oo min ana tafsiira aصaxaabiyi صaxaabiga tafsiirkiisa fii xukmi اlmarfuuci marfuuc xukunkiisa uu leeyahay fainamaa dalika kaagaasi waxaa weeyaan fii ma kaana sababa nusuulin wixii sababu nusuul ah waay ow naxwa dalika halkanna mas'alo kalau gelayaa waxay tahay tafsiirka qur-aanka uu ku fasiray saxaabi aayad buu fasiray nin saxaabi ah tafsiirkaas waxaa laga dhigayaa inuu nebiga fasiray oo kale mase saxaabigaas mawquuf ku yahay waa kala qaadaynaa tafsiirka tafsiirku haddii uu yahay arin luqo carabi ku tacalluqo maalan kelmad carabi abuu ah fasirayaa saxaabigu markaas marfuuc maaha waa qowl saxaabi unbuu ku joogaya oo maalan caaisho qowlkeedao kale ka mid aya ibnu cumar alaqraa'u اlaطhaar alaqraau alahaaru wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quruu markaa qar'igii bay fasirayaan ama qur'igii ayay fasirayaan markaase waxay yidhahdeen alaqraau aqraa'du alahaaru waa duhriyaalo hadalkan marka maxaa la dhahayaa ah, nebigaa yidhi maya hadalkan nebigu ma dhihi waa tafsiir saxaabi un oo aan marfuuc ahayn lianna qar'igu waa mas'alo luqa ku tacalluqda uu saxaabigu fasira marka wixii uu luqada ka yaqaanayba una ku fasirayaa markasuma fahmin marka meesha haddii aayadda qur-aanka tafsiirkeeda tafsiir luqa ku tacalluqo uu yahay marfuuc ma aha kow tafsiir ijtihaad boos uga bannaan yahay tafsiir yacnii ijtihaadka boos uu uga furan yahay hadduu yahayna isaguna marfuuc ma aha maalan aayaddan tafsiirkeeda ijtihaad baa ka furan sidaanu noqon karaa sidaan buu noqon karaa marka saxaabigu ijtihaadkiisii buu isticmaalayaa maxay noqonay marka marfuuc maaha iyadan maxaa soo haray marka laba shay saxaabigu wuxuu ka warramay sababu nusuul oo wuxuu yidhi aayaddan waxay ku soo degtay sidaas iyo sidaas iyo sidaasuu yidhi wuxuu ka hadlaa wax waqtigii nebiga dhacay soo maha waa marfuuc marka iyadoo nebiga laga qaatay oo kale in la mid tahay sababu nuzuul wixii ku saabsan hadduu saxaabigu sheego waa marfuuc ayb intaa ma garateen ayb leanna waxay ka dhigan tahay sababu nusuulku markuu sheegaayo aayaddan markay soo degaysa anaa joogay rasuulkoo sidaa iyo sidaa iyo sidaa ah ayay soo degtay waa fii xukmi rafci waxaa kaloo fii xukmi rafci la siinayaa tafsiirkiisaaba wuxuu yahay tafsiir uuqana aan ahayn ijtihaadna boos uga bannaanayn bal shay ra'yi lagu keeni kara maba ahanba wax ra'yi lagu keeni kara ma aha waa un in nebi laga maqlo unbay waxaan u egyihiin laakiin markaas waxaa la shardinaa saxaabiga tafsiirkaas oo kale laga qaadanayo waa inuu noqdo saxaabi aan werinin israa'iiliyaadka israa'iiliyaadka waxaa la yidhaha qisooyinka ahlu kitaabka laga dhaxlay oo laga qaatay oo iyagoo ku warramaya laga qaatay marka saxaabada qaarna way sheegi jireen israa'iiliyaadka cabdullahi bni cumar ibni alcaas oo kaleba ka mid ahaa waxaa la dhihi jiray saaxibu zaamilatayn laba dambiil oo waaweyn ayuu soo qaatay laba santuuq oo ay ku ka buuxaan yarmuug markii la furtay ayuu soo qaaday oo ahlu kitaabka qisaskooda iyo kutubtooda iyo wixii ku yaallay markaasuu akhrin jiray wuxuu uu is yidhaahda marka de diinta ma khilaafsana ee iska raqaa'iq iyo waxyaaba fadaail iyo waxaa noocaas oo kale ah ayuu sheegsheegi jiray marka saxaabiga waa inuunan ahayn saxaabi sidaas oo kale ah marka saxaabi aan israa'iiliyaad inuu wariyo lagu aqoonin hadduu aayad fasiro tafsiirkiisuna uu yahay tafsiir aan luqo iyo ijtihaad boos uga bannaanayn sababu nusuulnaba aan ahayn fii xukmi rafci buu leeyahay maalan maxaa ka mid a ah? aayad buu wuxuu ku fasirayaa aayadda waxay ka warramaysaa jannada waxaas iyo waxaas iyo waxaas in laga helaayo qofkii jannada gala waxaa iyo waxaa iyo waxaas buu helayaa laba intaasoo subxaan allahi ninkii akhriyay intaa buu helayaa ama wax ku saabsan adduunyada markii la abuuraayey aadam iyo xawaa iyo dhulka iyo cirka markii la abuuraayey iyo wax ku saabsan buu ka warrama dhulka iyo cirka abuurkooda wax ijtihaad lagu keeni kara miya iyo dadaal iyo wax fiirfiirin lagu keeni karo luqo carabina tacaluq lama laha saxaabigu markaa doona israa'iiliyaadka werinin hadalkaas uu sheegayo laabudda nebiga un inuu ka maqlay fii xukmi rafcitafsiirkii marka saas u qaybsama wamaa qiila wixii la yidhi oo maxay tahay waxaasi oo min ana tafsiira aصaxaabiyi صaxaabiga tafsiirkiisa fii xukmi اlmarfuuci marfuuc xukunkiisa ayuu leeyahayna la yidhi fa fainamaa dalika kaagaasi fii ma kaana sababa nusuulin waa wixii sababi nusuul ku saabsan ow naxwa daalika ow naxwa daalika marka waa maxay waa wixii ijtihaad iyo luqo aynan boos uga bannaanayn saxaabiga sheegayana aan lagu aqoonin israa'iiliyaan ma la fahmayna amaa idaa qaala araawi raawigu hadduu yidhaahdo can الصaxaabiyi صaxaabiga xaggiisa uu ka yidhaahdo yarfacu اlxadiiثa ow yanmiihi ow yablugu bihi الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam fahuwa cinda ahli اlxadiiثi ahluxadiidka agtooda min qabiili اlmarfuuci الصariix waa marfuuc sariix oo iska cad fi rafci rafci ku cad marfuucnimada ku cad ayuu yidhi oo maala sanad baa socday waxaa layihi qutaybatu can maliki can naaficin can ibni cumara yarfacuhu can ibni cumara yamniihi can ibni cumara yablugu bihi nabiya sala allahu calayhi wasalam can ibni cumara yarwiihi yalmiihi baa leeda can ibni cumara yarfacu alxadiida qaala rasuulu llahi sala llahu qaala qaala rasuululah lama dhehna yarfacu alxadiida baa la yalmiihi baa la yablugu bihi baa la waxaa la riwaayatan can ibni cumara riwaayatan waa la ayb alfaadaas marka waxay la mid tahay can inabiyi iyadoo la yidhiyo kale ayb waxaa la mida una sheegin qutaybatu can malikin can naaficin can ibni cumara qaala qaala bis rasuullah laguma darin can ibni cumara qaala wuxuu yidhi ibni cumar qaala wuxuu yidhi qaalada dambe lama sheegin waa rasuulka un marka marba ba haddii saxaabigu ou qaala inta yidhahdana qaala laga daba keeno qaalada dambe yaa iskale rasuulka iskale intaasoo dhan marka fii xukmi rafci baa la siina ayb marka marfuuc waxaan fii xukmi rafci baa la siinaya fii xukmi lwaqfi mawquuf miya marfuuc miya wax weyn baa ku xiran lianna marfuuca waa la xujaystaa mawquufka laakiin hadalka saxaabiga khilaaf baa ka taagan hal huwa xujatun binafsihi am laa waana maxalkiisa usuulka iskale imaamu shaafici qowlka jadiidkee laga xikaayoodo waxaa weeyaan inaan xujaysanaynin saxaabiga qowlkiisu xuja ma ah qowlka qadiimkaana inuu xujo yahay buu ku tegey abu saciid alcalaa-i khaliil ibnu kiikaldi isaga wuxuu yidhaahdaa risaalowba qorayba oo qowlu saxaabiga uu ka qoray masaladaas isaga wuxuu le xataa shaafici qowlkiisa jadiidka waa in la xujaysanayo qowlka saxaabiga sidaasuu tilmaamayaa laakiin waxay u badan yihiin culammada shaaficiyada qowlka jadiidkaa ah ee shaafici waxaa weeyaan qowl صaxaabi inuunan ahayn xujo xujo maahan macnaha waxaan ka wadnaa deliil maahan deliil oo yani lagu dhisi kara axkaamta ayb hadalka nebi oo kale maaha waayahay annawcu taasicu nooca sagaalaad almursalu ayb mursalkii ayb halkaan markaa wuxuu ka gelayaa almursal mursalku waa mabaaxifta ugu warka badan musalax ayb ayuu ka mid yahay dhowr meel baana laga baxdiyaa awalan waxaa laga baaraa mursal tacriifkiisa maxaa la dhahaa horta mursal marka lagu yidhaahdo hada xadiiu mursal maxaa loo jeedaa mursal waxaa la yidhaahdaa maa adaafahu taabiciyu ila اnabiyi sala اllahu calayhi wasalam waa waxa taabicigu nebiga uu u tiiriyo maa adaafahu taabiciyu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam taabicigaas ma kala qaadayno inuu weyn yahay iyo inuu yar yahay ayi taabici wixii uu nebiga u tiiriyo waxaa la yidhaahdaa mursal qowl ha ahaado ficil ha ahaado xaal ha ahaado taariifka mursalku waa intaas xooga ay culimmadu u badan yihiin maa adaafahu taabiciyu ilى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam saasaan dhahayna maa adaafahu الtaabiciyu ma dhahayno sida cibaarada bayquuniyada waa cibaaro qusuur oo ku jira ma dhahayno mursal waxaa la yidhaahdaa maa saqada minhu saxaabiyu ma dhahayno wixii saxaabiga uu ka dhaco waaye mursal ma la dhahayo leanna haddii saxaabigu inuu ka dhaco la hubo maba lagu doodeenba mursal xujo miya mase maahan doodaa ma aynan imaadeenba maxaa yeele saxaabada waa cuduul ayagu waxba lagama dhibaayaan soo ma garani sheekh rabayquni wuxuu yidhaha wamursalun minhu saxaabiyu saqad buu yidhaha meeshaas qusuuraa ku jira mursal wixii saxaabi ka dhaca la yidhaha maaha waa wixii taabici nebiga uu kor yeelo hal su-aal marka hayska iska dhaadhicinin oo hadda taabici wuxuu nebiga u kor yeelay yaa ka maqan saxaabiyaa ka maqan natiijadaas deg deg ha ku gaarin iska jiri lanna taabicigu waxaa la arkay inta badan taabici taabici ka warinayaa la arkay oo kadib saxaabi aadaayo waxaa la arkay taabici ka warinaayo taabici kale taabicigu kalena taabici kale uu ka warinaayo kadib saxaabi marka maaha natiijo oo yani mar hadduu taabici nebiga u kor yeela meesha saxaabi baa mar walba ka maqan sax maaha waa dhici kartaa inay saxaabi ka maqnaado waa dhici kartaa inuu ka maqan yahay taabici kale ayb lanna bukhaariganba waxaan ku marnaa mararka qaar saddex taabici oo wax kala werinayan saddex taabici wax kala werinayaad arkaysaa ayb ayb marka tacriifka mursalkoo saxdaa sidaas weeyaan ma adaafahu taabiciyu ila اnabiyi salى اllahu alayhi waalihi wasalam o baxiga labaad ee uu mursalku leeyahay waxay tahay xujiyatuhu mursalku ma la xujaysan karaa haddaad dib u milicsato shuruudii xasanka iyo saxiixa waxaa ku jireen itisaalu sanad sanadka ilaa nebiga inuu taxan yahay meeshaan marka sanadkii ma taxna binaan calaa dalika marka mursalka inaan la xujaysan karin ayaa ka muuqanaysa xujiyatuhu iyadana baxti kale culammadu imaamu shaafici imaam muslim iyo akaru a'imati ahlilxadiid waxay caddeeyeen oy qarireen mursalku inuu ka mid yahay min qariini daciif mursalku inuu ka mid yahay aqsaamta daciifka xadiidka hadduu mursal noqdo macnihiis waa daciif ayb dacfiga sababta u keentayna waxay tahay itisaal baan jirin ayb itisaal baan jirinoo taabicigaani waxaa laga yaabaa inuu taabici kale ka maqlay oo meesha kati ka riday taabicigaas maqan marka fiqa miyaa ma daciif miyaa in la ogaadaa la rabaa cadli miyaa daabit miyaa waa in la ogaado la hubsado haddana taabicigaas meesha ka maqan inuu mid kale kasii warinaya dhici karto kii kalena in la ogaadaa la rabaa waxa dhammaan isla maqan yihiin marka mursalku waa mid aqsaami daciif ayb madaahibta marka abu xaniifa iyo maalik iyo axmed iyo riwaayo sida imaam axmed laga wariye iyo saddexda madahaba kale waa xujaysanaan shaafici saga waa diidaya mursalka agtiisa xujo kama ah abu xaniifa iyo maalik iyo riwaaya can imaam axmed ayagu yaxtajuuna bilmaraasiil maraasiish waa xujaysanaya hadhow khilaafkoodu marka waa ku salaysan yahay meesha masaladii marka imaam axmed oo kale uu u waayo nas xadiid marfuuca ee uu u helo xadiid mursala waa qabsana isaga waana xujaysana shaaficina wuxuu leeya maya xadii masaladan kusoo arooray ma leh saa darteed masaladaani ma jirto khilaafkoodu marka mursal ma la xujaysan karaa masamaya ayuu ku dhisan yahay waa inaad tan soo fahamta marka xanafiyada waxay leeyiin mursalku agtoodaaba ka xujo masaa'il badan bay waxay ku saleeyeen mursal dartiis waxaa ka mid a qahqahada oo ayaga waxay leeyiin qofku haddii intuu weys soo weysaysto isagoo salaada ku jiro oo qosol qahqaha ah ku dhufto weysada waa ka jabtay leeyihin salaaddii baa ka burtay maa weysadii aa ka jabtay leeyihin xadiid mursalay keenay ayb xadiid mursala waxaa jiro ribada oo kale marka laga hadlayo waxay gaalka waa lagula dhaqmi karaa ribo muslimkaa la diidaa bay leeyiin xadiid mursalay kuu keenayn waxaasoo dhan imaamu shaafici wuxuu leey wax ka jiraa mala ribada gaalna lagulama dhaqmi karo muslimna lagulama dhaqmi karo waxaana waa mursal aad keenteen buu leeyahy wahaakada imaam maalik muwadaa maraasiil waxba ku jir jiraan yani maraasiil buu xujaysana xujiyada mar mursalkana saasay culimmada isugu khilaafsan yihiin imaam muslimna muqadamadiisa uba ku sheegaay wuxuu yidhaahdaa alaslu fii qowlina annaga qowlkeenna iyo ahlucilmiga qowlkooda iyo waxaa weeyaan inaan mursalka la xujaysanin muqadamada saxiixu muslimka ayuu ku sheegayaa ayib xujiyada mursalka inta aan uga baxno baxtiga saddexaad waxaa la yidhahdaa cawaadid ulmursal mursalka maxaa xoogay kara inuu daciif yahay waa garanay ma dhici kartaa mursalka inuu soo kabmo oo uu soo gaaro xasan uu noqdo la aqbalo markaas hah cawaadid waa geli karaa mursalku dacfigiis waa khafiif waa la kabi karaa marka xasanu ligayrihi waa noqon karaa goorma la cawaadidaas marka imaamu shaafici ilaa shan shardi meelahaasu shardinayaan marka shan shardi la helo ayaa mursalku oo xasanun ligayrihi noqon karaa ayb shuruudaas kow waxaa waxaa weeyaan taabiciga yani mursalkiisa la xoojin karaa an yakuuna taabiciyuhu taabiciyan kabiiran an yakuuna min kibaar taabiciin inuu ka mid yahay taabicigaas ninkaa wax irsaalinaayo waa inuu min kibaari taabiciin inuu ka mid yahay kibaar marka la yidhi maxaa baxay sigaara baxda taabiciga sakiirka ee da yartu dabaqada dabaqaadka ugu dambeeya taabiciinta iroodadka ugu dambeeyo taabiciinta nin ah haddii uu xadiid nebiga u kor yeelo maba la xoojin kara xataa mutaabaca iyo shaahid iyo kuma xoogoobayo uu leeyahay sababtana waxay tahay adiga fahm taabiciga sagiirka ah waxaa badan ixtimaalka dadka ka maqan meeshaas baa badan lanna taabiciga sagiirkaa daa'ima wuxuu ka wariyaa taabici dhexe taabici kaloo weyn in la maro saxaabi la maro nebiga saa lagu gaaro waxaa laga yaabaa sanadku qaala rasuulullah markuu leeyahay afar qof inay ka maqan tahay oo laba ay taabiciin tahay ama saddex marka ixtimaalka laba iyo saddex cadaaladooda lagu raadinayaa dhib badan tahay cilmigu badankiis wuxuu ku dhisay nadar cilmigan marka nadarkaaga inuu soo jeedo waa wax fahmaysa isaga marka waxuu fiirina waasida taabiciga yar waasidada uu nebiga ku teegi karaa badan maadaama ay badan tahay meeshaanna hadda ay ka maqan tahay waasidooyinkaas tirada badan ay ka maqan yihiin kullamaa waasidada maqani ay badato wa kullamaa taftiishka iyo baxiga baahidiisu ay badanayso ayb sidaa darteed wuxuu leeyahay taabici sagiira mursalkiisa ma xoojinayno taabiciga kabiirka ah laakiin sida saciid ibnu musayab oo kale qays ibnu abi xaasim oo kale raggaas waaweyn oo kale saalim abu salama raggaas marka ay leeyihiin qaala rasuulullaahi haddiiba ay dhacdo in taabici meeshaas ka maqanya hal ayuu noqon karaa marka hal xoogaa laysaga dul qaadan karaa soo garani ama waxaaba laga yaabaa taabicinuunan maqnay saxaabi maqnay dhibba aynan meesha ka jirin marka awalan mursalka la xoojinaayo waa in taabicigiisu uu ahaado taabici kabiira waa inuu ahaado ayb haadaa waxaa weeyaan arrin arrinka labaad waxa uu yahay taabiciga laftirkiisa waxaa la rabaa sida badan dadka uu ka wariyaa haddii hadda la dhihi laha war ninkan aad riday noo sheeg inta badan waa inuu inta badan waa inuu nin iqa ah sheegayo macnaa waxaa laga wadaa taabicigan kabiirka ah haaliban dadka uu ka wariyo waa inay iqaad u badan yihiin haaliban dadka uu ka wariyo waa inay iqaad yihiin aalibu shuyuukihi an yakunuu iqaat inay iqaat ahaadaan ayaa laga rabaa marka taas waxaa looga nabadgelaa yani waa nigan hadduu inta badan dadka iqaadka ka wariya ninkan uu ridaayo waa un iska iqo yaa la dhihi karaa ayb tan kale waxa ay tahay ayb sidan badan inuu yani labadaa shardi waxay qusaysaa yani taabiciga ayb ninkan mursilka abay khusaysaa ayb wax int inta kale shuruudda waxay khuseynayaan waxa lagu xoojinayo mursalka iyo khuseynaya waxa mursalka lagu xoojinayo mursal waxaa xoojin karo musnad saxiix ah xadiid kale oo dariiq kale oo saxiix ah oo musnad ah waa lagu xoojin karaa oo maalan dariiqan waa mursal mid kalaan haynaa oo fulaan can fulaan can fulaan can الtaabiciyi can fulaan can الnabiy sal ا l slam dariiq kale waxaan haynaa xadiidka uu ku yimid musnad ah marka dariiqaas musnadkee saxiixa ah iyo midkan mursalka waa isku kabayna oo waxaan leenahay markaa mursalkii waa xoogaystay oo dariiqan kale musnadka baa xoojiyey hal su-aala isweydiin kartaa haddiiba dariiq kaleo musnada uu jiro maa musnadka layska qaato kanna laga tagaba layska daayo baxfigiisa iyo shiddadiisa midkan saxiixa ah, aad sheegaysa maa qaadatid haddaa dhahdi oo kan aad ka tegtid waxaan la kabaayana waxaa lagu leeya maya waxaa la dhahayaa kan musnadkaana waa saxiix mursalkaanna waa saxiix mas'aladaanna laba xadiid bay leedahay baa la dhahaya hadhow mas'aladan waxaa ku soo aroortay laba xadiid oo mid mid walbaa saxiix uu yahay midna xasan uu yahay waa mursalkii la xoojiyey midna uu saxiix yahay hadhow marka cinda tacaarud haddii xadiidkaani uu ka hor yimaado xadiid kale oo hal dariiq bis ku yimid hadduu ka hor yimaado waxaa la leeyahay waxyaabaha wax lagu rajaxayo waxaa ka mid noqonaysa xadiidkan laba dariiqoo ku yimid isagaa la rajaxayaa oo laga hormarinayaa midkaan halka dariiq ku yimid idan waxbay noo tartay soomaamarka kan hala iska tuuro musnad hala qaato ma soconayso musnadkana waa la qaadanaya mursalkanna waa la qaadanayaa haddii hadhow xadiid kale uu caarido ee hal dariiq ku yimid waxaa la dhahayaa midkaan labada dariiq baa xoog badan waxaa loo haysanaa marka cinda tacaarud faa'iidatuhu tadharu cinda tacaarud mursalka waxaa kaloo xoojin karo oo lagu xoojin karaa musnad daciif ah xadiis musnada laakiin daciif ah oo nin sayulxifdi camal oo ku jirana waa lagu xoojin karaa oo labadooda marka laysku daro xasan lugayriba isla noqonaya mursalka waxaa kaloo lagu xoojin karaa mursal kale mursalkan masaladan xadiidkan isoo mursal u soo arooray dariiq kale haddana ku soo arooray mursal labaad ah labadan mursal waa iskabayaan marka xasanay noqonay bishardi laakiin mursal markuu mursal xoojinayo waxaa shardi ah taabicigan iyo taabicigan inays isku shuyuuq ahayn ayaa la rabaa taabicigan iyo maalan halkan waxaan ku haynaa saalim ayaa yidhi qaala rasuulu llahi sal l slam meeshan kalena waxaan ku haynaa maalan caaa cataa bnu abi rabaax ayaa wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal l slam cataa iyo saalim isku shuyuuq maaha midna shuyuukhdiisa waa madaniyiin midna shuyuukhdiisa waa makiyiin labada taabici ee labada mursal kala warinaayo waa inaynan sida badan isku shuyuuq ahayn hadday isku shuyuuq yihiin waxaad dhici karto war ninkii ou kan riday unbaa kanna ou riday baa la dhihi lahay saasaa loo diidaa inay isku shuyuuq noqdaan labada taabici labada taabici waa inaynan isku shuyuuq ahayn taabici baa xadiidkan kor yeelay intana taabici baa ka kor yeelay xadiidku waa isku mid waa laysku xoojinayaa haddaynan isku shuyuuq ahayn labada taabici ayb waxaa kaloo mursalka xoojiyo ahlucilmiga fatwadii ay ku ijmaaceen xadiid mursalaan haynaa xadiidkan mursalka waxaa xoojiyey fataawa ahlilcilmi ayaa waxay iskugu timid xadiidkaas mursalka marka mursalkii iyo ahlucilmigii fatwadoodii waa isxoojinayeen mursalka waxaa kaloo xoojiyey qowl saxaabi xadiid mursalaan inta ku haynaa iyo ibn cumar qowlkiisaan haynaa xadiidkan mursalka laftirkiisii isaga mid lamida ah ayaa ibni cumar oo qowlkiisa la hayaan marka qowl ibni cumar iyo xadiidkan mursalka ku yimid waa isxoojinaya ibnu xajar marka masaladan oo yacnii timaha marka la masaxaayo in qayb haddii laga masaxo ay gudayso qayb haddii madaxa laga masaxaa in masxiga uu xasilaayo wujuubku uu ku dhacaayo wuxuu ku keenay xadiid mursala iyo qowl aaabiyo ficil saxaabiy ibni cumar iyo musnad daciif ah ayuu isku kabay waana iskalahay waa sax soo ma fahmaysid marka mursalka waxaa kaloo lagu kabaa qowl saxaabi xataa culimadu waxay yidhahdeen qiyaas jeli ah hadduu waafaqo mursalkii hadduu qiyaas jeliya ah waafaqo maqbuul bou noqona isaga marka cawaadidulmursal waxyaabahaas waa waxyaabaha mursalka xoojiya waa intaas shuruuda qofka mursilka ahna waa intaas waa inuu taabici kabiira noqdaa dadka uu ka warinayana haaliban inay yihiin dad iqaab ah oo maqbuuleyn ah labadaa marka ninka mursalkay kusaysaa inta kalena waa waxyaabaha lagu xoojinayo mursalka mualafaadka laga alifay kutub badanaa laga alifay mursalka kitaabka ugu badan oo culimmada mutaakhiriinta ay cuskadaan waxaa weeyaan kitaabka uu leeyahay alcalaa-i alxaafid alcalaa oo la yidhaahdo jaamicu taxsiil fii axkaami almarasiil waa mabuuc jaamicu taxsiil fii axkaami almarasiil ayb kaasaa ugu wuxuu ka hadlaa mabaaxiftan o dhan isagay ku taallaan marka ugu dambaysana ruwaadda badanaa wuxuu keenaa yacni ruwaadda ka weriyo dad aynan ka maqlin dad aynan waxba ka maqlin oo aynan soo gaarin oo aynan la kulmin dadka ruwaadda ka wariso ayuu sheegaya maala wuxuu ku leeyahy fulaan lam yasmac min fulaan walam yasmac min fulaan walam yasmac min fulaan ayuu ku leeyahay walidaalika haddii qof lagu shakiyo ninkan ninkan uu ka warinaayo sheekhiisa wax ma ka maqlin mase kama maqlin meelaha kow aada fiirinaysa jaamicu taxsiilka qaybta dambe fasalka dambe saad fiirin isaga wuxuu kuu sheegayaa dadka riwaayaadka inqiaaca khafiga uu ku jiro iyo ayuu kuu sheegaan wuxuu ku leey fulaanun lam yasmac min fulaan fulaan laysa lahu riwaaya can fulaan hebel riwaayo kuma laha wax saasoo kale u dhahay maraasiisha abu daawuudna waa ku aragtaanoo rawaa abu daawuud fii maraasiilihi isaga markaas abu daawuud maraasiishu waa sii ballaarinaysa oo wuxuu ka dhigaa mursalka uu isagu sheegaayo ma adaafahu ltaabiciyu ila nebiyina waa ku qoray axaadiidtooda waa keenay waxaa kaloo keenay axaadiid sanadkeedu oo inqidaac ku jiro oo maalan raawi ka warinayo sheekh uunan la kulmin oo kale ka warinaayo kale irsaalkaas khafiga iyana waa ku dhex qoray almarasiil ibni abi xaatim ibn abi xaatimna marasiil buu leeyahay ayb adu meelahaasna marka waa kutubta laga helaa waa kuwaas mursalku laba u qaybsamaa mursal jeli iyo mid khafi ah jeligu waa kaasa kan hadda sheegnay waa d mursal haddii la ilaaqana maa adaafahu taabiciyu ila nabiy baa loo jeeda sala allahu alayhi wasalam kaaa jeli iska muuqda <clears throat> mursal waxaa jira khafi ah almursal اlkhafiyu haddaad maqasho waxaa loo jeedaa an yarwiya araawi can man caasarahu walam yalqahu raawidu inuu ka weriyo qof ou la mucaasarooday laakiin uunan la kulmin qof ou la mucaasarooday ay isku waqti ahaayeen buu wax ka werinayaa uunan la kulmin ayb isku waqti bay joogeen odaad kor ka fiiriso ninkan taariikhdii uu dhintay kan taariikhdii ou dhashay wa iskeenay taariikhda labadan qof waa is arki karaan xagga taariikhda laakiin uh, maynan kulmin labadooda irsaal khafi a ah baa leeyaha kaas marka see lagu ogaan karaa culummadaa lagu oga culummadaa ayaa tilmaamayso fulaan rixla hebel uma samaynin fulaan hebel waxba kama maqlin ayaa la leeyahay xataa iska dhaafee waxaa u tirsan culamaa ulxadiid waxaa la leeyahay fulaan lam yasmac min fulaan ilaa xadiiayn hebel hebel kama maqlin ilaa laba xadiid bisuu ka maqla mid saddexaad ma jiro waana kaas iyo kaasay ku dhahay ninuusan marka waxbaba ka maqlin see se uga qarsoomayan marka way garanayan ayb kaas waxaa la yidhaha marka irsaalka khafigaa gadaaluu ka keeni doona almasiid fii muttasil ilasaniidka iyo ayaan ku sheegi doonaa ayb mursalka marka madaxuftiisu waa waa kaas qaala ibnu صalaax ibnu salaax waxa uu yidhi wa suuratuhu mursalka suuradiisa allatii laa khilaafa fiiha suuradaasoo wax khilaafa dhexdeedu ounan ahayn xadiidu taabiciyi اlkabiir taabiciga weyn xadiidkiisa waay alladii qad adraka soo haleelay jamaacatan jamaaco oo min asaxaabati marka alladii adraka kabiirkii buu ku fasira waa kan soo gaaray jamaaco oo min asaxaabati saxaabada ka mida wajaalasahum la fariistay ka cubaydillaahi bni cadiy bni اlkhiyaar oo kale uma saciid bni اlmusayab oo kale wa amhaalihimaa qays inuu ku miaaliyaba ka ficnaanay qays bnu abi xaazim lanna qays rawaa can اlcashara alcashara almubashariina lahum biاljanna ayuu ka wada wariyey kulligood say in lagu miaaliyaa fiican marka suyuudina waa ka yidhaahda waqaysun maa lahu nadiiru wax u dhigmaa ma jiraanuu yidhahdaa qays bn abi xaasim lannahu rawaa can اlcashara idaa qaala hadduu yidhaha qaala rasuulu lahi sal l slam meeshaan marka waxbaa ku jiro awalan inuu markau mursal tacriifinayo xadiidu taabiciin kabiir inuu yidhaha qasab maaha alkabiir wasagiir waa isku mid xagga tacriifa ee kabiirka marka loo baahanaayo waa marka mursalka la xoojinayo saa uu yidhi idaa qaala qaala rasuulullaahina waxaad moodeysaa marka uu yidhaa qaala rasuulullahi bis inay tahay mursal ee haddoonan qaala rasuulullahi dhihin ka waran uu yidha rasuulkaa waxaa sameeyey amase wuxuuba yidhi kaana rasuululahi sal l l slam yafcalu kada wa kada nebigu waxoogaa saa inuu sameey jiray ama nebigu sidaas u ekaa ayuu yii waa la mid marka in la yidhaahdaa fiicil maa adaafahu taabiciyu ila اnebiy adaafadaas waxay keenay qowl ficil xaalad wax walba soo gelay tacaariiftuna waxaa loogu talagalay inay marka wax koobaan qaasirna inuunan noqonino w hadda qowlan buu noo sheegay ficil iyo xaal iyo taqriir baa baxaya qaala waxa uu yidhi wlmashhuuru ayb qaala waxa uu yidhi wاlmashhuuru sida mashhuurka ataswiyatu weeyaan ekaan inay eg yihiin bayna taabiciina taabiciinta inay ku egyihiin ajmaciina dhammaantood yar iyo weynba fii dalika kaagaas waana tacriifka yan waxaa ka ibnu cabdilbare ibnu cabdilbare wuxuu sheegay can bacdihim culamada qaarkood uu ka sheegay annahu laa yucaddu inaan lagu tirinaynin irsaalu siaari ayb irsaalu sigaari taabiciina taabiciinta yaryar irsaalkooda irsaalintooda mursalan inaan lagu tirinaynin ayuu sheegay tawiidkuu ku sheegay marka ibnu xajarna nukadkiisa iyo ka fehmi uma ina alxaakima xaakim yakusu lmursala mursalku wuxuu ku gaaryeelayaa bitaabiciina taabiciin xaakim isaga wuxuu leey mursal taabici waa inuu nebiga u koryeelaa bis wاljumhuuru min alfuqahaa'i fuqahada badankood walusuuliyiina iyo usuuliyiintana yucamimuuna way camimayaan ataabiciina iyo wagayrahum meeshaan marka muxadiiin iyo fuqahu muxadiiintu ayay mursalku maa adaafahu taabiciyu bay dhahayeen fuqahada laakiin iyo usuuliyiintu maxay mursal u yaqaanaan wax allaale wuxuu nebiga loo tiiriyo oo saxaabi uunan tiirinaynin mar hadduu taabici yidhaahdo iyo haddaad adiga dhahdo xataa qaala rasuululah mursal waayay leeyihin ayaga walidaalika usuul fiqiga markaa akhrisanayso baabu اlakhbaar baabkaas marka mursal markuu tacriifinayo wuxuu ku sheegaa yani wixii nebiga loo kor yeelo qof aan saxaabi ahayn marka tacriifkaas waa tacriif usuuliyiintu ay leeyihiin usuuliyiin iyo baabkan muxadisiina ku xoog badan qultu qaala abu camr bn اlxaajib abu camr bn اlxaajib waxa uu yidhi fii mukhtasarihi fii usuuli اfiqhi ibnulxaajib aimada maalikiyadu ka mid ah mukhtasar buu leeyahay oo usuululfiqhi ah badanaana kutubta usuulka waa lagu soo qaataa qaala ibnulxaajib <clears throat> ayaa layihaha ibnulxaajib waxaa kaluu leeyahay shaafiye sarfi ah kaafiye naxwaana waa leeyahay naxwadiisa kaafiyaa la yidhaahdaa sarfigiisana shaafiyaa la yidhahdaa kaafiyada marka waxaa aada looga akhristaa dhulkan hindiya iyo innaga saan ajruumiga iyo kawaakib mutamimo u akhrisanno ayay kaafiyada naxwada bay akhrisanayaan ayb kaafiyadaasay aad u akhrisanayaan marka kaafiyada shaafiya uu leeyahay ayb usuululfiqigana mukhtasar buu leeyahay ibnu kaiir mukhtasarkiisa ayuu axaadiidta uu xujaysto iyo ayuu kitaab ku takriijiyey almursalu mursalka qowlu hayri saxaabiyi saxaabi keyrkiis inuu dhaho waayo qaala rasuul lahi sal l slam usuuliyadun buu raacaysan sooma qowlu hayri saxaabiyi taabicii hayrkiisaa soo gelaya lama rabo marka inuu taabici keliya ahaado sida xooga badan haadaa maa yatacallaqu bitaswiirihi wuxuu yidhi kani waa waxa ku tacalluqo suurayntiisa cinda almuxadisiina agtooda wa amaa kownuhu xujatan fi ddiin inuu xujo ku yahay diinka dhexdiisa fadaaka kaagaas yatacallaqu bicilmi اlusuul musalax mursal maxaa leeyahay mursal maxaa la yidhaahdaa bis waayo musalax baabkiisa isaga ma la xujaysan karaa mise lama xujaysan kara usuul ardaygu marka inuu kala fahmo waayo yani kutubta usuul isagaa waxaa lagu daraaseeyaa wixii daliil noqon kara iyo waxaan daliil ahayn usuul baa iskala ee baabkan musalaxa ma iska laha waama kownuhu xujatan inuu yahay fi diini fadaka yatacalaqu bicilmi اlusuul marka haddii musalax lagu dhex sheegana waa min baab اstiطraad waa kulluga kunluga fidsiga waymahane muhimaadka musطalax maaha intaas isagu صaxiix iyo daciif buu korka kala soocaa maahane waxaan waa xujo iyo maahan iyo axkaamaa laga qaadan karaa iyo lagama qaadan kara karay male ayb weligaanigama qofka markuu usuulina yahay isilaaxana uu yaqaano musطalaxana uu aad u garanaayo laba faniyo xoog badan buu haystaa marka aqoon u waa qaab marka haddii laakiin xadiid keliya uu yaqaana iyo musalax waxaa laga yaabaa dhanka istidlaalka iyo marka wax istacaarudoon sida loo kala hormarinayo iyo in mushkila uga timaadan yaa dhici kartawaqad ashbacna alkalaama waxaanu ka dherjinnay waxaa jira marka dad usuulfiqigiiba ku sheegaya cilmulkalaam meelo dadka qaar ay aadaanoo cilmi u aadaan xeryo waxaa jira marka usuulkaba lagu tilmaamayo ama dad wax ka dhigaba ay ku sheegayaan usuulka waxaan waa kalaam almuctazila iyo aaraa waaye iyo waxaas inay yidhahdaan iyagu hadday aqoon u yeelo waayeen inay muctazilo ku riixaan maaha maxaa yidhi muctazilaa ka celshaan cilmigan usuulka shaafici baa bilaabay asalkiisu wax muctazila shaqa kuma shaafici baa bilaabay qaarkoodna markii inta wax ka qaldameen qawaaciddii shaafici iyo la keenay oo shaafici saas uu leeyahay iyo la yidhi iyaa waxay yidhaahdeen bul calayhi bul calayhi waxaan ku kaadi buu yidhi allah almustaaan qofkaasi marka selafka ma ixtiraamaan aimadii selafka qofaan ixtiraamba u haynin muxuu uga celceliyaa marka selaf selaf selaf muxuu uga celcelinayaa haddowdhanba ixtiraamaynin shaafici culimmadii selafka naasiru sunay u yaqaaneen naasiru sunnati walxadiid ayay u yaqaaneen marka imaam axmedna wuxuu dhihi jiray caam iyo khaas naasikh iyo mansuukh muطlaq iyo muqayad ma aanan kala aqoonin in xataa jaalasna shaaficiya ilaa aan shaafici kala fariisanay ayb laakiin cilmiga zamanka nin walba baalow goosanan ayb waxaa laga yaabaa dhowr xadiid inuu intu soo xafido meel ayna lahayn un oo iska duldhigaayo marka ayb qur-aan aayado qur-aan iyo axaadiis iska socdo oo aan loo meeldayaynin qof walba waa samay karaan laakiin qur-aanka aayadaha iyo axaadiistu waxa loo daliishanaa inay mudaabaqaynayaan laakiin haddaad iska tiraa ilaahay saasuu yidhi wax kalena aad u deliishanayso wax macnaa ma laha waxaasoo dhanna qusuur usuulka laga qabaa keenaya ayb marka madrasooyinka noocaas oo kale ah qofka hadduu ku ta'afuro miskiinu iska ahaana cilmi weligiisna hadduu bukhaariga kor ka xifdiyo oo uu kor ka dareeriyo meel uu u kala socdana ounan aqoonin yaynan ku sirin bukhaarigu kor ka xafidsan yahay iyo riyaadu saalixiinkuu kor ka yaqaan iyo buluuqulmaraamuu kor ka yaqaan iyo buluuqulmaraamka in kor laga aqoodo muhimadda ka weyn waxay tahay in la fahmo macaanihiisa iyo say aimadu wax ku wadaan marka daa'iman madaarista aan diraayada ihtimaamka siinaynin wax faa-iidaa malaha wa amaa kownuhu xujatan fi اddiin fadaka yatacalaqu bicilmi اlusuul waqad ashbacna alkalaama fi dalika fi kitaabina qaarna waxay yidhahdeen madhab shaafici ka warran baa layihi markaas wuxuu yidhi shaafici madhabkiisu wuxuu ku dhisan yahay ina madhab shaaficiyi mabniyun cala اlhayaan waxaa laga dhigayaa sida yani madhabka shaafici wax khayaal iyo ismoodsiin ku dhisan waayo kuleeyahay keef a'imo waaweynba oo qur-aankii taqaanay sunnadii yaqaaneen qalab waa geli karaan laakiin ma la dhihi kara khayaali ku dhisan yahay khayaali buu ku dhisan yahay adiga ka sheekhaada muxuu ku dhisan yahay waxaas marka kutubaa lagu dhigay waa garanayna ay ku yaallaan marka daclis intaa gaaray oo yani aimada lagu samaynayo marka waa qariib jiddan وأma kwn marka wuxuu yihi ayb وqad أشبcna الكلام في dalika في kitaabina المqdimaat وqad dakra mسلم في مqadamaةi kitaabihi imaam mslim wuxuu ku sheegay muqadamada kitaabkiisa muqadamadiisii صaxiix muslimka ujeedaaye أna اlmursla mursalka fii asli qowlina inaga qowlkeenna iyo wa qowli ahli اlcilmi ahlucilmiga biاlأhbaari akhbaarta cilmiga u leh qowlkooda laysa bxujatin xujo inaanu ahayn wkada xakaahu ibnu cabdilbar can jamaacati asxaabi اlxadiid ayuu ka xikaayooday ayb wa qaala bnu salaax ayb wamaa dakarnaahu wixii aan sheegnayo min suquuطi اlاxtijaaji bilmursali mursalka in la xujaysto dhicitaankeeda ah wاlxukmi bidacfihi iyo in dacfigiisa la xukumo ah huwa اladii istaqara calayhi waa kuu ku sugnaaday korkiisa aaraa'u jamaacati xufaadi اlxadiid xufaadda xadiidka jamaacadooda aaraa'dooda wa nuqaadi اlahar iyo dadka aharka kala soocsooco daciifkiisa iyo xasan iyo maqbuulkiisa iyo marduudkiisa watadaawaluuhu ay isku dhiidhiibeen fii tasaaniifihim kutubtooda dhexdooda ayb kaasay u bateen waay culummada qaala wاlاxtijaaju bihi in la xujaystaa mursalka madhabu maalikin وabi xaniifata وaasxaabihimaa weeyaan fii طaa'ifatin maca طaa'ifatin wallahu aclam qultu wahuwa maxkiyu can اlimaam axmed bni xambal fii riwaayatin imaam axmed marka hadduu daliil kale waayo waxaa mursalka waa qabsanayaan xujaysana waama shaaficiyu shaafici fanasa wuxuu caddeeyey calى ana mursalaati saciid bni اlmusayab xisaanun mursalaadka saciid inay xasan yihiin qaaluu waxay yidhaahdeen liannahu tatabacaha waa raacraacay fawajadahaa musnadatan wuxuu helay iyadoo musnad ah ayuu arkay isagoo marka saciid gaar uma jeclaysanine wuu intuu tatabuc ku sameeyey ayuu wuxuu arkay iyada oo xiriirto ilaa nebiga sal l slm wاladii cawala calayhi kalaamuhu fi اrisaalati midka uu ugu qasday kitaabkiisa risaalada dhexdiisa ana maraasiila kibaari taabiciin taabiciinta waaweyn yani shayga uu u qasday waa kan oo sheegay anna maraasiila kibaari taabiciina taabiciinta waaweyn maraasiishooda xujatun xujo weeyaan in jaa-ad hadday timaado min wajhin aakhara wej kale hadday ku timaado cawaabidii buu hadda ka hadla walo kabiir buu marka sheegay anna maraasiila kibaari taabiciin buu markaan ku qaybay leanna hadda waxaan joognaa ictibaad mursalku siduu u xoogaysanayo xujo weeyaan buu yidhi in jaa hadday timaado min wejhin aakhara wej kale ay ku timaado walow mursalatan mursalba ha ahaato <clears throat> ayb walow mursalatan mursalba ha ahaato aw ictabadat ama yacni ha xoogaysato biqowli saxaabiyin aw ictayb eh, wej kale hadday ku timaado way xoogaysanaysaa xujay noqonaysaa in jaa min wajhin aakhara walow mursalatan ba ahaato aw ictadadad ama hadday xoogaysato biqowli saxaabiyin ay ku xoogaysato ow akari culamaai biqowli akari alculamaa culimada badankood qowlkooda ay ku xoogaysato ow kaana almursilu siinku waa hoos dhigan yahay ama taabiciga irsaaniyey inuu yahay haddii uu yahay low samaa hadduu magacaabi lahaa laa yusamii inuunan magacaabaynin idaa samaa hadduu magacaabo ilaa iqatan maahane hadii aan bahaynay shuyuukhdiisu waa inay u badan yihiin iqaad faxulaynin goortaas yakuunu mursaluhu mursalkiisu wuxuu noqonayaa xujatan xujo walaa yantahidu ma u hinqanaayo laakiin ma u kacaayo ilaa rutbati lmutasili mutasil darajadiis laakiin ma gaaraayo kii musnadkii aan lasoo xoxoojinin ma gaaraayo qaala shaaficiyu wa ama maraasiinu hayri kibaari taabiciin taabiciinta waaweyn hayrkood maraasiishooda falaa aclamu ma ogi buu yidhi axadan qabilahaa qof aqbalay sideedaba ma ogi buu yidhi kitaabkan marka risaaladu kitaab weyn waa imaam alcallaama axmed shaakir yaa taxqiijiyey wuxuuna tilmaamay yani aniga ra'yigeeyo wuxuu yidhi ashar berigaas ashar aad waxay u ahayd yacni markas cilmi a ah bay ahayd wuxuu yidhi ashar waxaan dardaarmi lahaa in maadada usuululfiqiga laga dhigaayo risaalada in laga dhigo yaan dardaarmi lahaa waxay kutusay marka cilmiga ku jiro khasaaradiisa iyo weynaantiisa risaaladana asalkeeda shaafici waxaa ka dalbay cabdiraxmaan ibnu mahdi oo shuyuukhda bukhaari shuyuukh u ah ayb midaas marka qadiimkaa male laakiin middan jadiidka mar dambe masar uu yimid buu haddana alifay tii hore marka waa mafquud middan dambe marka waa midii gadaal loogaga wariyey qaala bnu salaax wa amaa maraasiil saxaabati saxaabada maraasiishooda kabni cabaasin iyo amhaalihi maalan ibnu cabaas baa wuxuu ka hadlaa xadiid uuna nebiga ka maqlin waa yaryaha maalan ibnu cabaas qiso wuxuu ka hadlayaa ku saabsan markii nebiga la soo bixinaayo ah, markaasoo ka isaga ma joogin mana maqlin laabudda marka saxaabi kale inuu ka maqlay unbaa u badan tahay saxaabadu marka maraasiishooda wixii sidaas oo kale ah iyo waamhaalihi fa fii xukmi lmawsuul mawsuul bay la xugun tahay iyada waa la aqbala liannahum inamaa yarwuuna waxay ka wariyaan un can isaxaabati sida badan saxaabaday ka wariyaan wa kulluhum saxaabada dhammaantoodna cuduulun weeyaan fajahaalatuhum in iyaga aan la aqoonin oo laga jaahilaya xaalkooda laa tadur xuma dhibayso qultu waxaan idhi buu yidhi qad xakaa bacduhum qaarkood waxay xikaayoodeen alijmaaca ijmaac calaa qabuuli maraasiili asaxaabati saxaabada maraasiishooda aqbalitaankeeda ijmaac inuu ku guntanmay ayay sheegeen wadakara ibnulaiir wagayruhu ibnulaiir iyo hayrkii waxay sheegeen fii dalika khilaafan ijmaaca ma sheegin masalada khilaafi bay ka dhigeen wayuxkaa hada almadhabu madhabka waxaa laga xikaayoonaya can ilustaad abi isxaaq alisfirayini lixtimaali talaqiihim dalika can bacdi taabiciin isfuraayiinaysa lama aqbalayo u leeyahay maraasiil saxaaba sabab maxay tahayna waxaa laga yaabaa inay taabici ka maqleen taabicigaana saxaabi kale u koro marka taabicigan lama oga ixtimaalkaas maadaama uu jiro laakiin waxaa la yidhi ixtimaalkaas waa qaliil nin saxaabi inuu taabici hoos ugu dogo haddana saxaabi usoo koro ma badno waxaa naadirkaana de xugun in loo yeelo ma ah waqad waqaca riwaayat اlakaabiri baa dhacday can اlasaagiri wاlaabaa'i can اlabnaa kama sayaأtii in sha allahu tacaala ayb tanbiih wاlxaafid اlbayhaqiyu fii kitaabihi sunan alkabiir kitaabkiisa sunan اlkubraaga wagayrihi iyo kayrkiisa yusami wuxuu ku magacaabaa maa rawaahu taabiciyu wixii taabici uu wariyey can rajuli min aلصaxaabati mursalan yani bayhaqi wuxuu ku magacaabaa haddii maalan sanadku uu yahay sidaan fulaan can fulaan can fulaan cani taabicii baa la soo gaaray taabicigii baa maalan wuxuu yidhi can rajulin saxiba nabiya sal l slam nin nebiga la saaxiibaybaa sidaa sidaa yidhi nebiga la saaxiibaybaa nebiga ka wariya kaytowkay marka can rajulin taabicigu mar hadduuba sheego ninkaa inuu saxaabi yahay mursal waayo la dhahaana bayhaqi mursal ku sheegaa taas kale sida xooga badan in mursal lagu sheego waa qalad lanna mar taabicigan ciddii uu ka maqlay waa sheegay waxuuna weliba ku sifeeyey saxaabi saxaabidan waa wada ciduul dii magaciisa aan la aqoonin saxaabi baa la baara iqe inuu yahay inuu daciif yahay waxaas wax jira ma mar haddii saxaabi la sheegay saxaabigu sidiisaa loo qaadan marka wa can rajulin saxiba nabiya markuu yidhaahdo taabicigu mursal ma aha waa mawsuul ayb fain kaana yadhabu maca haada haddii uu yahay bayhaqi mid ku tegaayo sidaan ilaa annahu laysa bixujatin waa mursal xujana ma aha hadduu ka wado fayalzamuhu waxaa ku laasimayo an yakuuna mursalu saxaabati saxaabada waxay irsaaliyaan ibnu cabaas wax uuna nebiga ka maqleen hadduu yidhaa can inabiy sal l slama sidoo kale inuu yidhaa laysa bixujatin xuja maaha baa ka laasimayso ka dhalanayso ilatii waca rajulin saxiba ah, hadduuba mursal yidhi talle inuu mursal aan la aqbalaynin dhahayo yaa ka muuqanayso hadduu u arko xujo ma aha fa in kaanadan marka wuxuu rabaa inuu laba tacbiir kala siiyo haddii bayhaqi uu ka wado waca rajulin saxiba ah, nebiya waa mursal laakiin mursalkaasi waa iska maqbuul hadduu ka wado khilaafkiis waa iska lafdi wax dhibaayo hadduu laakiin leeyahay lama xujaysan karo ee mursal saxaabina lama xujaysan kara waa warkiisa marka ayb laakiin sida ka muuqata bay hadda mararka qaar inuunan xujaysanaynin baad u moodaan kitaabkiisa yani khilaafiyaadka iyo ayb iyo kitaabka macrifat sunan walaathaar iyo markuu ka hadlaya alkalaamu cala alqira'ati khalfa alimaam ayb yani kutubtiisa kale sunanka sunan kabiirka maalan xadiidkii xumayd bn cabdiraxmaan alximyari ayaa yidhi oo taabici ah xadaanii rajulu min asxaabi nabiy sal l slam markaasu wuxuu sheegay naag biyo ay soo reebtay oy hamba ay yani ku dahaaro qaadatay ee wixii ka haray inaan lagu weyse qaadan karin ama lagu dahaaro qaadan karin xadiid ku saabsan buu sheegay bayhaqi marka wuxuu yidhi hada xadiiu mursal liأjli yani can rajuli min asxaabi الnabiy xadaanii rajulu min asxaabi الnabiy ayuu wuxuu yidhi waa mursal wuxuuna ku keenay weliba fii maqaami الraddi isagoo marka xadiidkaas ciddii deliishatay raba mas'alada siday u sheegaysana si kale inay tahay isagoo wax radinaayo ayaa xadiidkan mukhaalifkiisaa xujaystay wuxuu ku radiyey marka inuu yidhi hada xadiiثu mursal kutusa marka bayhaqigan ugu arkaayaba mursal aan la xujaysanaynin inay tahay laakiin haddii sidaa uu u arkana waa qowl shaad sida saxiixana waxaa weeyaan waa xujo sida saxiixa ah taabicigu hadduu yihah wa can saxiba nabiya sal l slam waa xujo haddii bayhaqi uu u arko xujo inaanay ahayn waa shuduud haddii uu u arko xujo waaye laakiin mursal baan ku magacaabaynaana alkhilaafu fiihi lafdiyun khilaafka isaga marka ku saabsan waa khilaaf iska lafdi ah ayuu noqonayaa nukat calaa kitaabi ibni salaax ayaa ibnu xajar maba ku sheeg sheegay waxyaabahan wabilaahi towfiiq sal alla sal alla alay